waa sideed sooma الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذا هو الشريط الثامن الثامن والستون من أشرطة كتاب رياض الصالحين من للإمام النووي رضي الله تعالى عنه ويبدأ هذا الشريط من الباب مئتين أربعة وسبعين قال رحمه الله تعالى وقال تعالى ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح الآية aayadan waxaa la sheegay sabab nasuulkeedu inuu ahaa kolkii ay soo degeen aayadihii ka digaayey agoonta maalkeeda cunitaankooda sida aayaddii hore in aladiina yakuluna amwaala iyo wixii lamid a ayaa waxay yeeleen dadkii agoomahayey maal lahayay oo guryahooda ay joogeen cuntadoodii bay gaar ugu bixiyaan agoonta cuntadiisa gaar loogu bixinay markaasaa laga yaabaa agoonkii cuntadiisii markii loo kariyey inuu wax hambeeyo oo waxaana markaa dadkan ay ku dhacaynin oo ay ka khasaarto waxaysaa dhibaata marka halkii ka timid markaasay dadkii la weydiiye nabiga sal l slam markaas ayadan alla soo dejiye uu leeyahay yasaluunaka can lyataama agoommahay ku weydiinayaan qul waxaad dhahdaa islaaxu lahum khayr hagaajin waxooda loo hagaajiyo waa khayr iyo wanaag weeyaan wain tukhaaliuuhum haddaad la maalmaltaan wax isku darsataanna fa ikhwaanukum walaalihiin weeyaan hadaad raashinkiina raashinkooda isku darsataan isla masruufataan waa walaalihiin wallahu yaclamu almufsida min almuslix alla waa ka ogyahay qofka wax fasaadinaya wax hagaajinaya oo qofkii maalka agoonta u hagaajinaya ee islaax ka gelaya iyo maslaxadoodii dantood ka galay iyo kii maalka agoonta cunaya maalkiisa ku dhowranaya maalkiisa dib u dhiganaya alla waa kala ogyahay marka arrintaasoo kale ba alle subxaanahu watacaala marka uu fasaxay wacan abi hurayrata radi allahu canhu an nabiy sal slam qaal ijtanibu sabca almuubiqaat ka fogaada toddobada waxalaagta qaaluu yaa rasuula allahi wamaa huna maxay yihiin toddobadaasu qaala ashirku billaah waa alla u shariig yeelid wasixru sixrid وqتl النفس اlatي xarama اllah إla bالxaq naftu alla xaraameeyey oo lagu dilo ilaa xaq mooyaane si kale lagu dilo nafta oo la xaraameeyeyna waxaa weye dilkeeda oo xaraameeyeyna waa nafs اlmu'min wa nafs اlmucaahad wاlmusta'man wالdimi intaas waa nafahooda xaraam weeyaan mucaahadka waxaa la yidhaha ka heshiis nabadeed lala galay mxua dawladda islaamka iyo dawlad kale oo heshiis isla galay oo cahdi kala dhigtay inay nabad ku wada noolaadaan oo ayna dagaalamin marka waa in la badbaadiyo musta'minkana waxaa la yidhaha ka ammaan ammaan la siiyey oo qof muslimhi ah ammaan uu siiyo lagu dili maayo uu yidhi muxuu ahaa zimmiguna waxaa weeyaan waa qofka gaalka ah ee ku dhex nool dowladda islaamka ah dalkeeda ku dhex nool oo la ogolaado inuu ku dhex noolaado oo uu bixiyo uun jizyadii bixiyo aklu riba iyo ribada cunideed marka xaqa lagu dili karaa qofka noocaas oo kale lagu dili karaana waa qisaas iyo mxua xad iyo wax noocaas oo kale ah yaa lagu dilaya oo xaqnima loogu dilayaa waaklu maali lyatiim agoonka maalkiisa cunitaankiisa watawalli carar yowma zaxfi maalinta dagaalka maalinta dagaalka laisugu yimaado la soo siqaayo maalintaasoo la cararo wa qadfu lmuxsanaati almu'minaati alghaafilaat iyo cayl la caayo oo zina lagu sheego haweenka dhowrsoon ee mu'minaadka ah ee ka daahsan arrintaasi aan waxba aan ka warhaynin lagu sheego zina iyo waxsiyaasa lagu sheego muttafaqun calayh xadiidkana marka waxa uu ku soo noqon doonaa mar labaad alfu sabcomiya wa sabca wa tisciin wlmubiqaatu lmuhlikaat mubiqaatku waa maxaa weye min awbaqa yubiq sida aayadda qur-aanka alla uu sheegay oo yuubiqhuna bima kasabuu yani yuhlikuhuna marka muubiqaat kolka la yidhaaho waa bimacnaa muhlikaat kuwa wax halaagta way todobada wax halaagta ka digtoonaada oo laleeyahay subxana watacala oo ka fogaada ha samaynina ma aanu dhihina ka fogaada yidhi sidii hadda ka hor aan sheegayn maalka yatiimka markuu ka hadlayay aayaddu ay ka hadlaysay walaa taqrabu maala yatiim ee u tidhi uu rasuulkuna sala allahu alayh waali wasalam uu leeyahay maxaa fajtanibu khamradan alla subxaana watacala sidaasoo kale uu yihi inama alkhamru walmaysr rijsu min camali shayطaani faijtanibuuhu lacalakum tuflixuun oo taas iyada dhowr wej uu alla subxaana wa xaaraamnimadeeda ka adkeeyey toddobadan toddobadantaadu marka waa toddobada ugu muhiimsan ee ugu baarisan ee dadka qaarkood xataa ay u maleeyaan kabaa'iru dunuub inay iyadan ku kooban tahay iyadooda kuma koobna laakiin tobankaas toddobadaasu waa toddobada ugu muhiimsan ee ugu muuqaal weyn ee ugu mashhuursan weeyaan oo inta ugu sii waaweyn bayna kamid yihiin hadda ka horna marka xadiidka abubakra iyo kuwaas iyaguna qaar kale kusoo ku soo dareen oo muxuu ahay xadiis badan iyaguna waxaa jirta waxyaalo kale kusoo dardaraysa shaahidka zuur iyo cuquuq lwaalidayn iyo waa ki aan kusoo maray xadiidka abubakra baabu taqliidi taxriimi riba adkaynta la adkeeye xaraamaynta ribada qaala allahu tacaala aladiina yaakuluuna aribaa laa yaquumuun aladiina yaakuluuna kuwa cuna arribaa ribada cunaayo laa yaquumuuna ma kacaan kolkay qubuurta ka soo baxaan ilaa kamaa yaquumu sidii isu taaga mooyaane alladii yatakhabatuhu yasracuhu ku uu legdaayo ashayaan shayaan uu legdaayo min almasi yani min aljunuun waali daraaddeed ku shaytaan derderay oo waalan sidiis u kaca mooyaaneo kolle dhacaya kolle kacaya mooyaane si kale uma kaca kolka qubuurta ka soo baxayaan iyagoo majnu sida majnuunka oo kale ah ayay qubuurta ka soo baxaan baa layidhi iyaguna dalika kaasuna wuxuu yahay sababtay sidaa ku muteen biannahum qaaluu inay yidhaaheen inama albaycu mithlu ribaa iibku waa ribada oo kale xoolan yaga baan ku iibsanay maxaa managa ka dhacnay ribada iyo iibku sawn isku mid ma saasay yidhaaheen isku midna ma aha oo waa kan alla sheegayo oo ku radinayo oo ku beeninayo wuxuu ihi wa axalla allahu albayca wa xarama ariba iibka allaa xalaaleeyey ribadana xaraam yeelay marka allahna subxaana watacaala uu xalaaleeyo waxna xaraameeyo afkiina ku noqon maayaan ma isku mida labadaas ku noqon maya waxa alla xalaaleeyey iyo waxa alla xaraameeyey ma isku mida maayaan marka beentiin weeyaan isku mid weeyadaan aad tidhaaheen <clears throat> faman jaa'ahu qofkuu u yimaado mawcidatun wacdi oo min rabbihi rabbigiisa xaggiisa uga yimaado oo uu xaraamah uu samayn jiray laga wacdiyo oo muxuaha kitaab alle iyo sunnada nebiga sal ly slam lagu wacdiyo oo faintahaa ka reebtoonaada oo ka joogsada falahu maa salafa wuxuu leeyay wuxuu hormarsaday buu le intaa nasabkeeda waanu soo degin wa amruhu ila allah taladiisana marka loo looday loo daynaya waman caada qofkii ku noqda isagoo loo caddeeyey dabadeed qofkii jaahilnimo awal hore u geystay ee xag alle muxuuha wacdi uga yimid ee arrintaa ka joogsada khalaas wuxuu hore u dhunsaday waa leeyahay wixii dambe mustaqbalkaana alla ku shaqale qofkiisa ku noqda oo xaaraamtii isagoo looga digay sii wada oo dan aan ka gelin fa ulaa'ika asxaabu nnaari hum fiiha khaaliduun yamxaqu allahu ribaa alla ribada waa tirtiraa wa yurbii waa koriyaayo waa kobciyaa asadaqaati sadaqooyinkana waa korkoriya ilaa qawlihi tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu itaqu llaha waduruu maa baqya min ayadasaas markaysa isla xidhiidhaan ribada alla barakadeeduu tirtiraayo laguma faa'iido oo muxuu ahaayey laguma maalaysto laguma hodmo qarax iyo balaayo waxa laga qaada iyo maaragtay zakadana all sadaqadana alla subxaanahu watacaala wuu wuu tarmiyaayo wuu badiyaayo ajrana waa dadka waa ka siiyaaya waa u laalaabaa maalkuna waa ku barakooba waa kan soo maray maal inayna sadaqa yaraynin yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha dadkiina mu'miniinta oo alla ka baqo wadaruu ka taga maa baqee wuxuu idin laabnaa idin harsanaa ee min arriba ribada ah taasuna marka waxay ahayd dad faa'iidadii dulsaarta ahayd ay ka maqnaydoo weli aan qaadanin oo dad ku lahaaba kolkaa qur-aanku uu soo degay laleeyahay dadkii aad deynta intaad siiseen faa'iidada dul saarateen oo wixi aad ku lahaydeen ka dhaafo oo ra'su maalkiinni kale qaata wixiise hadda ka hor aada qaadateene dadka ka qaadateen khalaas isaga alla waa idin dhaafay wa ama alaxaadiidu fakaiiratun fi saxiixi mashhuura minha xadiidu abi hurayrata asaabiqi fii ilbaabi qablah ijtanibu sabca almuubiqaat kaasaa ka mid ah wacan ibni mascuudin radia allahu canhu qaal lacana rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam aakila aribaa wa muukilah rasuulka alla sala allahu alayh wali wasalam wuxuu nacladay ribada qofka cuna iyo qofka cunsiyada ka riba bixiyaha iyo riba qaatahaba labadaba waa nacladay ka u kala qoro iyo ka markhaatigood iyo kulli intaasoo dhanbana waa alla waa nacladay rasuulka alla waa nacladay rawaahu muslim xadiidkan kada wuxuu leeya muslim iyo waxa wariyey tirmidi iyo abu daawuud baa wariyey xagga horese <coughs> waxaan ku soo marray inuu muttafaq calayhi uu yahay oo weliba lambarkiisii buu qoray muslim iyo bukhaari labadaba inay wariyeen halkan marka waa iska soo gaabsaday oo intii alimaamu tirmidi kuu sheegay keliyu iskaga daystae hadduu dib u noqon lahaa wuxuu ogaan lahaa inuu bukhaarina wariyo zaada tirmidiyu wakayruhu wa shaahidayhi wa kaatibahu taasuu kusii daray marka ka shaahidayhi labadii maragga u ahaa iyo wa kaatibahu ka raanigiisa u qorayba intaba waa naclad afar weeyaan marka riba cunaha iyo riba cunsiiyaha iyo kii u kala qoray iyo iyo kii muxuu ahay maragga u ahaa baabu taxriimi الriba waan isku nooc marka mxuu ahay ya baabu taxriimi الriyaa riyaa waa istustus iyo halagaa sheegay iyo oo dadka daraaddi iyo ha kugu ammaaneen iyo loo sameeyo camalkaa la yidhaaho waa ikhlaaska dadkiisa qaala allahu tacaala wma umiruu ila liyacbudu اllaha mkhlisiina lahu diina xunafaa lama amri laman amrin ilaa inay alla caabudaan mooyaane iyaga oo cibaadada u khaalis yeelaya xunafaa'a iyaga oo ah kuwa leexday oo diinaha xun oo ka dhanka leexday xagga diinta islaamka ahun u baylay wa qaala tacaala laa tubdiluu sadaqaatikum bilmani waaladaa sadaqadiinna ha ku burinina mana sheegad iyo dhib aad dadka u geysataan aada wax siiseen kaladii yunfiqu maalahu sida uu u buriyaba midka maalkiisa bixinaya riyaa annaasi dadka istustukisiya saddexdaas marka wayna baabi'saa e, way baabi'isaa sadaqada ajrigeeda sida uu u baabi'iyo qofka maalkiisa u bixinaya dadka istustuskisiya ha ku arkeen ka sheegeen iyo ku yidhaahaan waa deeqsi weeye ha ku yidhahaan wa qaala tacaala yuraa'uuna annaasa walaa yadkuruuna allaha ilaa qaliila dadka istutusinayaan munaafiqiinta markuu alle ka hadlaayo walaa yadkuruuna allaha allana ma xusaan ilaa qaliila wax yar mooyaane وعn abi هurayرaةa رadي الله عnه qala smعtu rasuul الlahi صلى اه عlي sلم yqul qaala الlahu taعaalى alla wuxuu dhahay ana أغنى الشhurakaaءi can الshirk anigu waxaan ahay inta wax wadaagsata ka uga deeqtoon aan u baahnayn wax wadaajintaa la isugu daray man camila camalan qofkii camal sameeya ashraka fiihi camalkaas uu la wadaajiyey macii anila jirkayga hayri qayrku ila wadaajiyo ani iyo qof kale daraadaya u sameeyey taraktuhu wa shirkahu anugu waan ka tagayaa iyo sharignimadiisa waa iskaga tagay anuga uma baahni anuga uma baahni oo nafci meesha iga soo gaari maayo oo ka deeqtoomahay marka ikhlaas unbuu rabaa alla subxaanahu watacaala iyo isagoo keligii la caabuduu rabaa mooyaane alla subxaanahu wa wataala marka waxba ku intifaaci maayo dadka marka iyagu wixii la isugu dara ee waxaas hebel iyo hebel isla qaata la yidhaahiyo iyo qof waliba marka qaybtiisa inuu ka qaataabu ku dadaala ila waa u baahan yahay hallase wuxuu leeyahay marka anugu uma baahni in wax laila wadaagsado uma baahniyo qofkii aniyo isaga wax la kaaya daro waan uga tegaya u daynaya rawahu muslim wacanhu radi allahu anhu qala samictu rasuula allahi sal ly slm yaquul ina awala annaasi yuqdaa ywma alqiyaamati waxaa lagu xukumaayo oo naar lagu xukumaayo xadiian bal aad iyo aad aad iyo aad ha loogu fiirsado ikhlaasku sidii uu muhim u yahay oo qofku inuu shay khayra sameeyaayo ayna ku filayn ee uu u baahan yahay kolkuu shaygaa khayrkaa samaynayo inuu niyo dab allah u samaynayo saddex nin oo mid waliba camal wanaagsan uu sameeyey oo qaarkood ay kuba dhinteen yaa uu sheegaya rasuulka al sal lay dad naarta gelaya inay ugu horeeyaan wuxuu ina awala annaasi dadka ka ugu horeeya yuqdaa yowma alqiyaamati calayhi ee lagu xukumaya naar loo xukumayo rajulu nin weeyaan istushhida shahiiday oo dagaal gaaleed ku dhintay fa utiya bihi la keenay facarafahu uu aqoonsiiyey alla nicmatahu nicmaysi aqoonsiiyey oo waxyaalahaas ugu nicmeeye wuxuu siiyey facarafaha oo aqoonsaday oo gartay qaala uu ku yidhi famaa camilta fiihaa nicmooyinkaasaan ku siiyey maxaad ku samaysay qaala uu yidhi qaataltu fiika dartaabaan u dagaalamay xata istushhidtu ilaan ku shahiday inuu dagaalamana waa jirtaa uu ku shahiday laakiin fiikadaasaa beentisaho hallou ku beeninaya qaala markaasuu alla dhahayaa liajlikabay ka dhigan tahay fiil sababiye weeyaan sidii dakhalad imra'atun inaara fii hiratin aan soo marray oo kale alla markaasuu dhahaya kadabta been baad sheegtay walaakinaka qaatalta waxaad fiya maadan u dagaalamine qaatalta waxaad u dagaalantay laa yuqaala in la yidhaaho jali waa geesi in la yidhaaho faqad qiila waana la yidhi waa la yidhaaho waxaad u dagaalantay waad heshay hadday wax ku tarayso uma maalmo dambaa lagu wadwaday oo lagu dabaaldegayo oo xafle lagu dhigayay oo raadioga iyo telefishanka iyo jornaalka iyo waxaasiyo ammaantaasaad u dagaalantaa amaantiina waad heshay uma amara bihi amar buu alle ku bixiyey oo fa suxiba calaa wajhi wejigiisaa naarta loogu jiiday talugta la qabtaa wejiga loogu jiiday xataa ulqiya fi nnaari ilaa naarta lagu riday kaas waa mid warajulu tacalama alcilma wacallamahu nin oo cilmiga bartay oo dad kala baray wa qara'a alqur'aana qur'aankana xifdiyey fa utiya bihi la keenay isagana alla loo keenay facarafahu uu alla garansiiyey fanicamahu nicmooyinkiisa facarafaha oo gartay qaala famaa camilta fiiha nicmooyinkaas aad qiratay ee aan ku siiyey adduunkii kugu siiyey maxaad ku samaysay nicmat alcilmi waalmaali waaljaahi sixa wlawlaad waxaas dhan qaala markaasu wuxuu yihi tacallamtu fii tacallamtu alcilma wacallamtuhu cilmigaan bartay oo dadkaanan baray wa qara'tu fiika alqur'aana daraaddaa baan qur'aankana u xifdiyey marka fiikadu labadaba u taalla saddexda u taallaa dartaabaan qur'aanka alla ubar cilmiga u bartay oo dadkana u baray oo qur u xifdiyey qaala markaasu alle wuxuu dhahayaa kadabta been baad sheegtay walaakinaka tacalamta waxaad u baratay liyuqaala caalim waa caalim in lagu yidhaaho waqara'ta alqur'aana qur'aankana waxaad u xududay liyuqaala huwa qaari waa xaafid qur'aan oo isbaca ma gafo in lagu yidhaaho faqad qiila waana la yidhi khalaas waad qabtaa waxaadii uma umira bihi amar baa lagu bixiyey faistuxiba calaa wajhi wajigiisaa loo jeeday xataa ulqiya fi nnaar walciyaadu billah warajulun iyo nin waa kii saddexaada ugu dambeeye wasaca allahu calayhi alla rabta uu waasiciyey wa acطaahu min asraafi almaal xoolaha anwaacdoodii o dhan wax ka sii siiyey fautiya bihi la keenay facarafahu nicamahu nicmooyinkiisa aqoonsiiye facarafaa aqoonsaday qaala markaasna uu yidhi famaa camilta fiiha maxaad kolka ku samaysay nicmooyinka qaal isna uu dhahay maa taraktu min sabiilin tuxibu an yunfaqa fiiha ilaa anfaqtu fiiha laka waa runtii marka oo nin deeqsi aho maalbixin badan buu ahaayo wujuuhu khayraad oo dhan yuu ku bixinayay zakaduu bixin jiray oo qaraabaduu bixin jiray oo dadka eh, mxua jihaad sabiili illah buu tabaruci jiray oo dadka mankuubiinta ah buu gacan qaban jiray oo martiduu sooriyen jiray waa samayn jiray waxyaalahaas oo dhan maalkaa ku bixin jiray yarxamuka allah marka lakadaasa alla ku diidan yaho ugu beeninaya qaala markaasuu yihi kadabta walaakinaka facalta waxaad u yeeshay sidaa liyuqaala huwa jawaad waa in lagu yidhaaho waa deeqsi jawaad wowdowsa idima shige y jawaad waa shidantahay wowdu jawaad haddii la yidhaaho aan wowda la shadin waa faraska wanaagsan faraska wanaagsan jawaad baa la yidhahaa laakiin qofka deeqsiga jawaad jawaad baa la yidhahaa jawaadda oo daalku una ay shadan tahayna waa jamcu jaadda waa duruqda faqad qiila waa la dhahay uma umira bihi fascuda calaa wajhihi uma ulqiya fi naar rawaahu fi naar ha rawaahu muslim muslim baa wariyey weliba wuxuu kusii daray riwaayo kale waxay dhahday bawdada intuu iga dharbaaxay rasuulku sala allahu alayh waali wasalam buu wuxuu yidhi ulaa'ika alhalaathatu ya abaa hurayra awala man tusacaru bihim annaar saddexdaasa oo ah qof dadka naarta lagu shidi doono saddexdaasa ugu horeeya weli waxaa sii jirta dheeraad kale riwaayaad kalegay leeyihiinoo abu hurayra kolkuu xadiidkan kada sheegaya xagga hore ziyaaduu ku leeyahay abu hurayra markii nin baa u yimid oo arkay afdubkii abu hurayra ku buuqsan oo muxuu ahay xadiid uu sheegayo oo miiskiisa la buuxo oo markaasuu sugay oo kolkii dadka ka kala tageen ayuu weydiiye o yidhi waxaad ii sheegtaa xadiis aad ka maqashay rasuulka alla sala allahu alayh waali wasalam aad ka maqashay oo adi iyo rasuulka qofna aanu idin dhexaynin markaasuu abu hurayra waa waa kuu sheegaya buu yidhi oo markaasuu abu hurayra marka uu miyir beelay saddex goor haduu kusoo mirisaday xadiidka inuu sheego u ay qabanaysay miyir beel uu qabanayo xadiidkan kada siduu uga naxayo markaas saddexdan xadiid sheegay ugu dambaystiina marka ninkii abu hurayra xadiidkan kada ka maqlay oo sunaabixi la dhihi jiray iyo xadiidkan kada intuu mucaawiya ula tegay oo qasrigiisii dimashqa ku yaal ula galay buu xadiidkan kada u wariyey xadiidkaasaan abu hurayra ka maqlay buu yidhi markaasuu mucaawiya aad iyo aad iyo aad u ooyey xadiidkan ugu ohiyey markaasuu goordaba isagoo ilintii iska tirtiraaya buu ooyintii joojiyey oo markaasu wuxuu yidhi sadaqa allahu warasuuluh horta wuxuu yidhi hadday saddexdaasaa kuwaasehe dadkii kale see noqonayaan kaasu aada u ooyey markaasuu goortii soo mirisadaybu wuxuu yidhi sadaqa allahu warasuuluh ulaa'ika aladiina laysa lahum fi alaakhirati ila annaar waxbita maa sanacuu fiiha wabaطilu ma kaanuu yacmaluun aayaddaas soo soo deliishaday marka dad waxaa jiraya walciyaadu billaah camal badan leh laakiin habaa'an mansuuran ay noqonayaan iyo qof hal hal biaaqa kelimo keliya hal biaaqa keliya ku qoran kaad yar oo intaa leeg farta inteeda inuu leegahay laga yaabo wax alla wixii dembigiisa ahay oo dhan uu baabi'inayo nas'al allah alcaafiya rawahu muslim wuxuu leeyay jari bifatxi aljim xadiidka muslim iyo tirmidi iyo nasaa baa saddexduba wariyeen marka wuxuu le jariin fatjim kasirraa wa bilmadi ay shujaacun xaadiq waan ibni cumara radi allahu canhuma ana naasan qaaluu kana markaa dasfirisada kan uu warinayay xadiidka mar hore soo dhaafnay siduu dhahay maxamed ibni zayd ibni cabdillahi ibni camrin yaa sidaa yidhi bu horta hore soo yidhi hadduu si saxiixa u warinayaayo ibni cumar weeye ninka wax warinaya marka ma aha maxamed ibni zayd wuxuu leeyahay cabdullaahi ibni cumar baa wuxuu yihi radi allahu canhuma ana naasan qaaluu lahu dad baa ibnu cumar ku yidhi innaa nadkhulu calaa salaatiinina umaradayadaan u gallaa faqulnaa fanaquulu lahum waxaan ugu hadlaynayo oon ku dhahaynaa bikhilaafi maa natakalamu idaa kharajnaa min cindihim wax aan ku hadlayno kolkaan ka soo baxno wax ka duwan ayaan kolkaan la joogno kula hadlaynaa qaala ibnu cumara radi allahu canhuma markaasuu ibn cumar wuxuu yidhi kunaa nacudu hada nifaaqan calaa ahdi rasuuli illahi sala allahu alayhi waali wasalam rawahu lbukhaari munaafiqnimaan taa ku tirin jirtay waktigii nebiga sala allahu alayh waali wasalam laba wajiilanima munaafiqnimo weeyaan marka kolkaasaa la rabaa in runta loo sheegay lala joogo hadhow in la xanta ma ah fulaynimo weeyaan و عن جندب بن عبد الله بن سفيان رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله man samaca samaca allahu bih waman yuraa'i yuraa'i illaahu bihi muttafaqun calayh qofkii sumca ha lagu maqmaqlo dadka isma maqashiiya alla kuma maqashiiya yani alla ku fadeexadeeya sumadaas oo istustusiisaas ismaqashiintiisa ha lagu maqladaas yaa alla dadka u cadaynaya oo ku fadeexadoobaya waman yuraa'i yuraa'i illaahu bihi qofkii marka istutusiyana alla ku Eh, waa ku tutusiyaayo yani wixii eh, muraa'inimadiisa iyo riyadiisa iyo mm, maxaa ikhlaas la-aantiisaasu dadka alla u caddeeya oo ku fadeexadaynaya muttafaqu calayhi warawaahu muslimu ayضa min riwaayati ibni cabaasin radi allahu canhuma wasamaca bitashdiidi اlmiimi wamacnaahu adhara camalahu linnaas camalkiisaasu alla u eh, camalkiisa asagoo dadka u muujiya riyaan uu samaynayo samaca allahu bihi tii kalena iyadana waxaa weye ay fadaxahu ywma alqiyaama wamanaa waman ra'aa ay abhara linnaasi alcamal aلصaalix liyadhara liyacduma cindahum qofkii camalka saalixa dadka u muujiya inuu agtooda ku weynaado oo ay darajeeyaan oo daraaddeed ay ku xurmeeyaan daraaddii u sameeya raa'a allahu bihi ay adhara sariiratahu baatinkiisaas iyo niyadiisa alla u muujiyaa calaa ru'uusi اlkhalaa'iq وعn abi هurayرaةa رadي الله عanه qala qala rasul ه صل ly sلم man تacalama cilma mima yubtagىa bihi wجه الlahi عaزa وaجل qofkii barta cilmi oo waxa dar alla loo barto oo wejiga alle lagu raadsada ah laa yatacalamhu isagoon u baranaynin ila liyusiiba bihi inuu helo mooyaane carada min addunya nafci oo adduunyaad lam yajid carfa aljanna jannada raaceen carafteeda ma helo yowma alqiyaama yacni riixaa carafta riixdu ka wada rawaahu abu daawuuda biisnaadin saxiix ha xadiidkana waa sidaa uu sheego waa saxiix oo saxaxahu lalbaniy fi saxiix aljaamic asagiir walaxaadiisu fi lbaabi kahiirat mashhuura baabu ma yutawahhamu anahu riyaa'un walaysa riyaaa walaysa biriyaa'in waxay dadku u malaynayaan inuu riyo yahay aase ahayn si hadda ka hor aanu soo maray nebigu sal alla alay slam dadka inuu muxuu aha u kala farqiyey waxa ah kibir iyo waxaan kibir ahayn oo waxay kibir iyagu u maleeyeen uu sheegay inuu jamaal yahay oo aanu kibir ahayn sidii oo kale haddana marka waxa u kala farqinayaa wax oo dadka u malaynaya inuu riyo yahay aase riyo ahayn iyo wixii riyada ahaa وعn أbي dri رضي الله عnه qاla qيila لرasuuل الlahi صلى الله عليه ولي sلم rasuulka all waxaa lagu yidhi أرأyta bal ka waran الرaجuلa ninka oo yacmل الcملa camalka samaynaya oo min الkhayr khayr ah ويxmadhu النaasu عalayh dadku ay ku ammaanayaan nin baa camal samaynaya saalix ahoo kolkuu samaynaya isagu dacalon buu samaynaya laakiin dadkii baa ku ogaanaya oo ku ammaanaya ah, oo ku jeclaanaya oo ku ugu shugreeya qaala markaasuu udi tilka caajilu bushra almu'mini qofka mu'minkaa bishaaradiisii deg dega ahayd ila waa ta yidhi waa ka uu yidhi eh, lahum albushraa fi lxayaati dunya wa fi laakhira midii bishaaradii marka deg dega ahayd ee dadka mu'miniinta ahe awliyada alleh ay lahaayeen weeya tanu rawahu muslim marka eh, tantada keliya maaha marka busharada deg deg ihie hadda ka waan soo maray ru'yada saalixaad ihina inay mubashiraadkii nubuwada ka soo hadhay iyaduna ay tahay marka waxyaalaha noocaas oo kale iyobaa jiro oo qofka mu'minka ah alla subxaanahu wa tacaala adduunka eh, sharaftiisa iyo uu ku muujinayo oo uu ku taageerayo ku ayidayo farxaddii weyneyd iyo sababkii weynaydna aakhiru u jira baabu taxriimi الnadari ilى اlmarأaةi اlأjnabiyati wاlamrad اlxasani ligayri xaajatin sharciya xaaraamaynta la xaaraameeyey feerin la feeriyo haweeneyda ajnabiyada ah iyo amradka amradka waxaa la yidhaha qofka aan gaadhin waktigii uu ka soo baxayey garhku ka soo baxayey garma garma gaadhin bay yidhaahaan qofka wiilka dhalinyarada aan weli garhkii waktigu ka soo baxay aan gaadhin ee quruxda badan ligayri xaajatin sharciya qofkaas amradka laleeyahay siduu imaam ibnu tamiya raximah llah isaga uu sheegay isaga wax axaadiis hore kusoo aroortay gaar ugu soo aroortoo nadariisa xaramaynaysaayo ma ay jirto laakiin dadkii salafka ahaa ee a'imadii iyo culammadii ahaa baa markay ay arkeen wadciga ku noolaayeen oo wadci faasida ahaayo wiilasha yaryar liwaadkooda aada iyo aada dadku ay ugu ba'naayeen oo kolkii dhulalkii gaalada laga qabsaday ee faris iyo ruom iyo magaalooyin waaweyn ay lahaayeen dadkii muslimiinta ah ay degeen dadkaasuna caadaad xun ay lahaayeen sida haddaba ay yihiin yurub iyo america iyo beladaas oo maxay aada iyo aada ugu fara badan tahay oo xataa rag isguursaday oo laysu ogolaado barlamaankooda kolkata u fasaxay inay isguursan karaan ay u jiraan mujtamacaad marka sidaa u faasid oho wiilasha yaryarka aada loogu ba-an yahay ayay yay arkeen markaasay dadka uga digi jireen wiilashaas muxuu ahayey khalwadooda iyo feerintooda iyo waxyaalahaasay uga digi jireenoo lianno fasaadka wiilasha lagu fasaaday baa beriga aada iyo aada u badnayd qaala allahu tacaala qul lilmu'miniina yaqubuu min absaarihim waxaad ku dhahdaa mu'miniinta indhahooda ha laabteen oo naagahaas iyo waxyaalahaas iyo cawraadka dadka iyo ha ka laabteen وqاla tacaalى ina الsmع والbصر والفu'aada kul ulaaئika kana canhu mas'uula وqاla tacaalى yaclamu khaaئnaة الأcyuni wma tukfi الsuduur alla waa og yahay isha khaaئinada iyo waxa laabta ay qarinayaanba waa og yahay khaainada marka isha khaainadihi waxaa weeyaan qofka oo muxuu ahay markii ay dad uu la joogo ee dadku ay soo fiirinayaanna iska dhigaya haweenka waxaan xaggoodii fiirinayninoo ka jeesanaya kolkii dadku ay ka jeesadaanna fiirinaya kaasaa la yidhi alla waa ogyahay marka qofkaas oo dadka iska qarinaysaa allana waa ku arkaya wa qaala tacaala ina rabbaka labilmirsaad وعn abi هurayرaةa رadي الlه عanه عn النبي صل ل sلم qاal katb عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة ibn aadam kastaba waxaa lagu qoray qaybtii uu zinada ka qaadan lahaa baa lagu qoray oo arrintaasuna waa gaadhaysaayo waa helayaa waa samaynayaa shaki la-aan qof aan zinaysanaynin bani aadamka kuma jiro laakiin zinadii baa anwaacoo kala duwan zino weyn iyo marka zinooyin yaryar ayaa kala jira kii zinooyinkaa yaryar kii ku daysta ee kii weyneed iska celiya taas inaha yaryaro marka waxay noqonayaan lamamka alla uu dhaafayo ijtinaabu alkabaa'irka iyo acmaasha saalixada iyo istikfaarta iyo uu ku dhaafayo bay noqonayaan ayib wuxuu yidhi marka alcaynaani zinaahuma annadar labada indhood zinadoodu waa fiirada waludunaani zinaahuma alistimaac labada dhogoodna zinadoodu waa dhegaysiga haweenka sheekadooda iyo heesahooda iyo waxyaalahaas iyo la dhegaysto wallisaanu zinaahu alkalaam carabkana zinadiisu waa hadalka oo naagaha maxaa kula hadadla iyo wixii lamida walyadaani walyaddu zinaaha albatr zinadana gacanta zina gacanta zinadeeduna waa qabashada iyo taabashada iyo wاrijlu zinaaha alkhuطaa lugta zinadeeduna waa socodka iyo tallaabada ay xaramta u soconayso wاlqalbu yahwaa wayatamanaa qalbiguna waa jeclaysanaya arrintaasoo waa tamaniyaya wayusadiqu dalika arrintaana waxaa ka dhabaynaya oo zinadii weyneed kolka ay dhacayso alfarju aw yukadiba misaa ku beeninaya farjigii baa marka in goortii dambe kuwa waxaasoo dhan waa ila isaga kusoo wada shubaya u keenaya weeyaan waxaasoo dhan marka way u adeegayaanoo way kicinayaan isagiina kolkii isagii marka uu kolkaa uu kaco oo xubnihii oo dhan oo ay sida ugu wada soo adeegeen haddii isagiina ku raacana zinadii weyneyd baa kolkaa dhacaysa walciyaadu billah hadduu isagii ku diidana khalaas isaga ku beeniyey oo wixii oo dhan kolka waxay noqdeen mxuahay saqaa'ir dunuub bay noqdeen muttafaqun caleyh wahada lafdu muslim wa riwaayat lbukhaariyi mukhtasara ibna cabaas radiallahu canhuma baa wuxuu dhihi jiray lamamka alla uu sheegay wax uga eg xadiidka abu hureyra aan ka maqallay ma jiro buu dhihi jiray lamamka alla uu sheegayo aladiina yajtanibuuna kabaa'ir ismi walfawaaxisha ila lamam lamamka alla uu sheegayo kan xadiidkan abu hureyra sharxaya buu leeyahay marka marka lamamka qof waliba waa ka dhacaya qof waliba waa ka dhacaya yani sagaa'ir dunuuba taasa laga wadaana وعن أبي سعيد الخdري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إyاكم والجلوس في الطرقات kala ilaaliya idinka iyo fadhiisiga jidadka kala ilaaliya waa arrin aan soomaalida laga karaynin weliba masaajida ugu daran wadaadada masaajida ugu daran oo kolkii salaadii laga soo baxo bay masjidka hortiisa isdhoobayaan oo masjid isliig ku yaalo oo maxaa ha yidhaaheen aid street ma yidhaahaan si street ay yidhaahaan oo aad ragga dalabad alcilmi iyo wadaadada iyo ay ugu tukadaan oo haweena qaybta kore ay ku tukadaan oo aad haween u fara badan u wanaagsan ay ku tukadaan iyo haweenkii ka dacwoodeen mar alle markay salaada laga soo baxabay halkii masjidka hortiisa ay isdhoobayaan haweenkii meelay maraan ayna helaynin oo jid duuban baa marka meeshan ah oo baabuur maraan iyo jidkii goynayaan ilaa haweenkii soo dacwoodeen oo warqado soo qoreen oo markaas dadkii dadka uga digi lahaaba marka samaynaya nebigu marka sal l wuxuu leey iska ilaaliya idinka iyo jidad fadhiisiga iska ilaaliya makhaayadaha hortooda iyo makhaayadaha eh, kusoo furan marka jidad kusoo furan iyo meelaha marshabeeyeediga iyo guryaha eh, hortooda guryaha agga alba u furaan maarata iyaguna jeebta hor maraan iyo kuwaas weeyaan oo waxay ahaayeen xadiidkuna qisadii ku yimid carabtu waxay fadhiisan jireen saxaabadii ridwan ullahi alayhim guryaha hortooday fadhiisan jireen oo ku sheekaysan jireen ilan aana waa caado ay hayaan oo odayaashoodii iyo aad ku arkayso xaafadaha markaad hormarayso intay dhigtaan muxuu ahaay sijaada halkaad dhigtaan oo shaah loo keeno shiishada iyo ku cabayaan halka ku sheekaysanayaan cadi baa walka odayaasha weliba sii dabahayaan marka taasuu nebigu sala alla alay slm uga digay iyagoo saa u fadhiya yuu yihi iska ilaaliya jidadka aad fadhiisanaysaan qaaluu markaasuu dhan ya rasuul allah maa lanaa min majaalisinaa budun budun yani ghinan kama maarmi karo oo kamaaran malihin jidadkayaga aan fadhiisanno meelaha aan fadhiisanno nataxadad fiiha waa ku sheekaysanaa faqaala markaasuu yihi rasul sl ly slam faidaa abaytum ila almajlis haddaad diideen meeshan inaad fadhiisataan mooyaane faatuu ariiqa xaqah jidka xaqiisa siiya qaaluu wamaa xaqu ariiqi ya rasuula allah qaala gadu lbasar waa indhahoo la laabo haweenka iyo waxa meelaha soo mariya iyo dadka tafaxaynan muxuu ahay xeelaha sidaas iyo hawsha adag ha iyo ee laga yaabo cawradoodu inay muuqato iyo waqadu lbasa wa kafu ladaa dhibka ceshashadiisa aydan dhibaato dadka ugeysanin waraddu salaam salaamta qaadideeda iyagoo isku jeedo o iska sheesheekaysanayaabaa soo agmaraysa asalaamu calaykum leeda wax dhag kuu dhigaya aadan arkayn waalamru bilmacruufi wannahyu can ilmunkar khayrka oo dadka fartaan iyo sharka oo ka reebtaan qof si xun u dhaqmaayo ood aragto oo ka celiso iyo qof muxuaha aad ku hanuuniso khayrka ku hanuuniso iyo wax sidaas oo kale muttafaqun caleyhi waana soo marray oo boqol iyo sagaashan maa kusoo marray وعn abi طلحة زayd bni سhlin radي الlahu canhu qaala kunaa qucuuda bاlafniya waa kan xadiidkan asaabkii sheegaya waxaan fadhiisan jiray aan fadhinay mx ardaayada waxa meesha guriga hortiisa ah meesha guriga hortiisa la yidhaahaa guryaha marka iyagu ganjeelooyinka leh ee daaradda leh ee meel la fadhiisan kara iyo daash iyo leh ee qofku gurigiisii uu qof dhex fadhiya u yahay ma aha waa jidadka xagga maxaan ujeeda albaabada oo jidadka u furan hortooday fadhiisan jireen markaasu wuxuu yihi rasuulku sala allahu alayh wali wasalam ha nataxadad fi aan ku sheekaysanayn fajaءa rasul lah sal rsulka alla yimid faqaama calayna iskaayo dul taagay faqaala markaasu wuxuu yihi maa lakum walimajaalis الsucuudaat asucuudaat yani طuruqaat maxaa maxaa isuuken jira idinki iyo isuuken geeye idinki iyo fadhiisiga jidadka ijtanibuu majaalisa sucuudaat ka fogaada mxu majaalisa duruqda faqulnaa inamaa qacadnaa ligayri maa ba'sin xuma la'aan xumaan la'aan eh, daraaddeed baan ufadhiisanay eh, xumo aan ma uu jiro qacadnaa natadaakar wanataxadas oo iska sheekaysanayno cilmiga mudakaranayo qaala markaasuu yidhi imaa laa haddii kale yani haddii aydaad ka tegaynin faadduu xaqahaa xaqeeda guta raddu lbasar waraddu salaam wa xusnu lkalaam xusnu lkalaam buu kan ku daray rawaahu muslim jalaadiin suyuudi baa marka tirtiriyey oo xuquuqdaas axaadiida ku aroortay oo qaarkoodna daciif yihiin qaarna sax yihiin iyobuu isku soo jumleeyaayo markaasuu shicirna ku tiriya السعودaaت waxa w بضم الصاad والعyn ay طرقاaت وعن جرير رضي الله عنه قال سألت رsuل الله صلى اه عليه وسلم عن نdر الفجأة mxaa nadrada kadada ah ayaa weydiiyey oo adigoon iska filayn xaggan fiiriyey ruuxa wean ishu kaaga dhacayso faqاala markaasu wuxuu yidhi اsrف basrك leexi mxuu ahaye indhahaga oo kolka ishu kaaga dhacdo oo adiga hortii hore xaggankaas in haween kaa jiraan aan u malaynaynin kolkaas fiirisa ay islaan ishu kaaga dhacday hakusi wadina ka leexi ayb rawahu muslim marka nadar faj'adaasaa la yidhaahaayo waatuu nabigana sala la alay slam alina sidoo kale ugula dardaarmay taan marka adigu ma aadan u qasdin oo waa mid khata kaaga dhacday oo khataana alla kuu qaban maayo laakiin haddaad mar labaad ku celiso adigoo ogeynaysa inaan halkan taaganta ama fadhido ama kusii wado iyadii lasii raacdo taasuu alle kuu qoraya rawahu muslim waan abi an ummi salamata radi allahu canha qaalat kuntu cinda rasuuli illahi sala allahu alayh wali wasalam rasuulka alla agtiisaan joogay wa cindahu maymunata maymunatu radi allahu canha isagoo iyana maymuna bint اxaarثna alhilaaliya radi allahu canha iyana ay joogto faaqbala bnu ummi maktuum ninkii ibnu maktuum ahaa indhahale aabaa yimid wadalika bacdamaa umirnaa bilxijaab kolkaasuna waxay ahayd intii annaga haweenka ummahaatulmu'miniinka ah xijaabka nala faray ee la yidhi waidaa sa'altumuuhuna mataacan fasaluuhuna min waraa'i xijaab faqaala nabiyu sala la alay slm markaasuu nebigu wuxuu yidhi ixtajibaa minhu iska xijaaba ka xijaabta faqulnaa yaa rasuula allah alaysa huwa acmaa laa yubsirunaa walaa yacrifunaa soo maaha nin indhalo oo aanan arkaynin aanana na garanaynin faqaala nebiyu sal lla alay slam afcam yaa waani antuma alastuma tubsiraani miyaydaan ahayn idinku kuwa idinku ma waxaad tihiin kuwa indhale o so idinkuba ma arkaysaan rawahu abu daawud o tirmidiy wa qaala xadiidun xasanu صaxiix saasuu yidhi alimaam aلtirmidi radi allahu tacaala canhu وarضaah lakin alxadiid laysa biصaxiixin walaa xasan bal huwa xadiiثu ضaciif ضacafahu sheikh اlalbani fi fiqhi sira wa fi غayrihi min kutubihi marka xadiidkanu daciif weeyaanoo sanadkiisa waxaa ku jira nin nabhaan la yidhaaho ninka umu salama radi allahu canha canhuma xadiidka ka warinaya oo nabhaan la yidhaaho mawla umi salama radi allahu canhuma majhuul weeye lam yuwasiqu gayru bni xibaan وعn أbي سعيid الkdري رضي الله عنه أن رsuل الlه صل ل سلم qاal laa ينظر الرaجuل إilى cawرaة الرaجuل وala الmarأaة إilى cawرaةi الmarأة ma fiiriyo ninku ninka cawradiisa ninka ninka cawradiisa ma fiiriyo aanuna fiirinin haweenayduna haweenayda cawradeeda ayna fiirinin لغayra qarض yani qarض sharci haddii uu jiro oo daktar iyo umulise iyo wax sidaas ay yihiin waa kolkaas marka iyadu kuma jirto walaa yufdi arajulu ila arajul ninkuna yaanu ugu isugu banaanaynin nin kale isku banaanayni jirkood iyo cawradu isku banaanaynin fii sawbin waaxidin hal mara oo keliya laba nin yayna hal mara isla huwanin iyaga oo midna wax kale aan uga hoosaynin oo mid weliba maradaas mooy wax kale aanu qabin yayna isla huwanin mara isla huwanin oo jirkooda isku banaan yahay wax kale xiga aanu jirin mukaamaca la yidhaha taasoo kale oo ninkiiyo naagtiisa mooyaane qof dad sidaa u wada seexan kara oo iyagoo dirkoodii ay isku banaan yihiin walow ayna taabanayninbaba yani oo muxuu ahay halkaa mare un wada huwan ma uu jiro walaa tufdi almar'atu ila almar'ati fi thawb alwaaxid rawahu muslim haddii marka la rabo dhaxan iyo intay joogto in la isla huwado buste iyo wax lamida la isla huwado oo qof waliba marka ama surwaal u gashan yahay ama macaawis ama muxua midba go-na gaar u huwan yahay busihina dusha la iskagala huwan yahay taas iyada maaha waa labadii qofoo mid waliba uu jirkiisi wax kale aanu saarayn marada ay wada huwan yihiin mooyaane ah, rawaahu muslim wa ah, baabu taxriimi alkhalwati bilajnabiya khalwada waxaa la yidhaha isku cidlaysiga haweeney iyo nin kale ajnabi inay isl meel cidlo isla joogaan oo iyagoon dad kale aanu ku kala dhex jirin xaaraamaynteeda weeyaan waa arrin soomaalida aad iyo aad aqoonteeda ugu yartahay iyo daryeelkeeduba safarulmar'a biduuni maxram iyo hadda waa lagu baraarugay oo aad baa looga hadalo aada bay haweenka qaar badanoo kamid ahi oo ahlu khayr ha u ilaaliyaan laakiin khalwadaas iyo ikhtilaadka iyo sheekada afka la isla laacayay iyo waxyaalahaas ayay weli haweenkeennii iyo raggiiba kusii dambeeyaan qaala allahu tacaala waidaa sa'altumuuhuna mataacan fas'aluuhuna min waraa'i xijaab markaad alaab waraysanaysaan ka weydiiya min waraa'i xijaab idinka oo wax uu idin dhexeeyo derbi iyo albaab cishan iyo daah iyo waxa idin dhexeeyo wacan cuqbata bni caamirin aljuhaniyi radia allahu canhu ana rasuula lah sal sl qaal إyاكم والدخuل عlى النساء kala ilaaliya idinkii haweenka ugalidooda haweenka inaad raggoodii joogin inaad guryahooda ugu gashaan iska ilaaliya faqاla رaجuل min الأنصاar nin ansaareed baa wuxuu yihi أfرأyta الxamwa bal ka waran dumaashiga dumaashiga ka waran xamka waxa weeyaan waxaa la yidhaahaa naagta ninkeeda qaraabadiisa walaalkii iyo in adeerkii iyo in abtigii iyo adeerkii kuwaasaa la yidhaahaa aabbahi iyo wiilkii iyo iyagu kuma jiraan naagta ninkeeda wiilkiisa iyo aabihii iyo awowgii iyo ku awowgu yahay ilmihiisu sii dhalay iyo kuwaas iyagu kuma jiraan marka dadka qaraabada ee kale baa la sheegaya qaala markaasuu yidhi alxamwu lmawtu dumaashigu waaba geeri yani waa daran yahay isagu gelitaankiisu haweenka naagta walaalkii iyo adeerkii iyo inuu u galaa iyadu waaba sii daran tahay wاlxamwu qariibu الزawji ka akhiihi wabni akhiihi wabni camih ayb naagta qariibkeeda isaga waxaa la khatan baa la yidhaahaayo ninku naagta uu qabo qaraab qaraabadeeda walaalkeeda iyo adeerkeeda iyo kuwayaalkaas waxaa la yidhaha khatan kan ninka xaggiisa ana xam baa la yidhahaa وعn iبن cabاsi رضي الله عنهma أن رsuل اه صل sل qاal laa ykluwana أxadكم بامرأة إlا mعa dي محرم متفق عaليه yuuna la cidlaysanin midkiinna haweeney ilaa qof maxramkeedihi inuu la jiro mooyaane marka axadكم baa laleeyahy iyo imra'atin waa labadoodiyo kale inay yihiin ama haddii tacadud meesha uu jiro oo laba nin iyo wax sidaas ay yihiin wax riibe iyo xumihina meesha ayna jirin iyaduna meesha kuma jirto arintaa xadiis صaxiix ahoo muslim uu warinayo can cabdillahi bni camr bn alcaas radia allahu canhuma ayaaba cadaysay iyada taas ayb e, mutafaq alayhi wacan buraydata radi allahu canhu qala qala rasul lah sl lay slam xurmatu nisaai lmujaahidiina cala alqaacidiina ka xurmati ummahaatihim xaaraamnimada ay ka xaaraam yihiin ragga mujaahidiinta ee jihaadka ku maqan haweenkoodu ragga hadhay ee jihaadka ka hadhay ay ka xaaraam yihiin sida hooyooyinkood xaaraamnimadooda oo kale bay lamid yihiin oo qofkii marka nin mujaahida haweenaydiisa ka zinaysa oo jihaad ku maqan nin hooyadii ka zinaystay buu lamid yahay walciyaadu billah wamaa min rajuli maa min rajulin nin ma jiro oo min alqaacidiina kuwa hadhay ee dagaalka ka hadhay ah yakhlufu oo uga dambeeya rajula min almujaahidiin nin ragga jihaadka ku maqana nin kamida ah fii ahlihi halkiisa uga dambaynaya oo fayakunuhu fiihim ku khiyaama oo calaaqa xun iyo la ilaa wuqifa lahu ywma alqiyama maalinta qiyaamaha mee loo joojinaya meeshaasaa loo joojinaya faya'kudu min xasanaatihi maa shaaa xataa yardaa xasanaadkiisa intuu doono isagaa loo dhiibaya waxaa la dhahaya ninkaasu saasuu kuu galay adduunka intaad joogta adiga oo jihaad fii sabiili llahi ku maqan buu ahalkaagii kugu khiyaaneeyey xasanaadkiisa intaa doonta ka qaado waxaa doontana u daa uma iltafata ilayna rasuul lahi sal sl rasuulka allana soo firiye faqaala markaasuu yihi maa dankum maxaad umalaynaysaan maxaad umalaysa qiyaamaha oo dhibaatada joogta allaba uu ka waramay oo qof waliba inuu naftiisa u baxsado un uu jeclaan lahaa qof la yidhi xasanaadkiisiibaa adiga lagu dhiibay oo lagu fasaxay waxaa doontana ka qaado waxaa doontana u daa hal maalinta inuu waxga tagaayo rawahu muslim halkana waxaa iigu qoran xadiid aan ku qortay oo aad iyo aad xadiid u muhim ah oo yani sida looga jaahil yahay marka laga fiiriyo xadiidkaasuna wuxuu leeyahay naha nabiyu sala allahu alayh wasalam an tukallama annisaau ila biidni aswaajihina haweenka in lala hadlo in aan raggeeda laga fasax qaato mooyaane in layskala hadlo muxuu ahay buu nebigu nahiyey sal l sl in raggooda laweydiiso la weydiiyo mooyaano la yidhaaho haweenaydaada waxbaan weydiinaya raalligahow oo marka yidhaho la hadal wataas mooyaane in layskala hadlo qofba marka tuu doono maha xadiidkana waxaa wariya طabarani can ibni camrin cabdillahi bni camr radi allahu canhuma waana saxiixo saxaxahu sheikhu albani fi saxix jaamic صagiir wa silsilaة اlaxaadiiث الصaxiixa baabu taxriimi tashabuh الrijaali bالnisa wالnisaءi bالrijaali fi libaasin وxarakati وغayri dalik haweenku inay ragga isku shabahaan iyo raggu inay haweenka isku shabahaan oo dhar xidhasho iyo hadal iyo dhaqdhaqaaq iyo time iyo wuxuu noocaas oo kale iskaga shabahaan xaaraamaynteeda la xaaraameeyey kabaha barafuunka dharka hadalka wax walo rag isu ekaysiinaba haweenka waa ka xaaraam wax walo naaga isu ekaysiinhina ragga xaaraam bay ka yihiin وعn iبن cabاsi رadي الله عanهuma qala lacna rasul الlah sl ه slam almukhanasiina min الrijaali wاlmutarajilaati min النisa kuwa isnaageeye ee ragga ana waa nacladay kuwa haweenka ah isrageeyana oo ragga isu egeysiyo ragga isku shabahana wuu nacladay marka mukhanasiin marka la leeyahay kuwa faaxashada lagu sameeyo ee soomaalida ciyaartooykaadu khaniis iyo waxaas ay yidhaahaan oo keliya ma aha oo marka kaas isagu naagaha isku shabahe sida naagahoo kale loogu galmoodo ma aha isagu kaas waa sii daran yahay ee waxa weeye ka mujaradi tashabuh tashabuh sida naagahoo kale timaha u dabanayo oo cillaamanayo oo wax sidaasoo afka guduudsanayo wax noocaas oo kalea wa fii riwaayatin lacna rasul lah sal l slm mutashabihiina min arijaali bnisa wlmutashabihaati min annisaai brijaal ra buhaari wuxuu nacladay rasuulka all sala allahu aleyh wali wasalam tana ka waadixsane kuwa ragga ehe naagaha isku shabaha iyo kuwa haweenka ehe ragga isku shabaha ra buhaari ayb labada riwaayaba marka bukhaari baa wariyay baabu bukhaari iyo abu daawuud iyo tirmidi ayaa iyagu saddexdaasa weli marka wacan abi hurayrata radiallahu anhu qala lahan rasul lah sal ly slam alrajula yalbasu libsata almar'a walmar'ata talbasu libsata alrajul wuxuu naaladay rasuulka alla sal allahu alay wasalam ninka oo xidhanaya siday u labisata haweenku ay u labistaan iyo naagta u labisanaysa siday ragga u labistaan ragga sidiisoo kale u labisanaysa iyo naagaha ragga naagaha sidooda kale u labistaan waxaa aada iyo aada u badan naagaha sida ragga u labisay ee surwaalka iyo shaatiga iyo waxyaalahaas xidhe ee weliba surwaal dhabku ku aho bawdyaheedii iyo wixii iyo barihii ay muuqan yihiin waana qaawanaan waana qaawanaan ilan xubinkii buu tilmaamayaa waana tashabuh maxaa ragga laysku shabaha oo labadaa dhanba xaaraan buu ka yaho naclad bay mudanayaan mudaacafa ah rawaahu abu daawuud biisnaadin صaxiix wakadalika rawaahu alxaakim ayaa isna wariyey xadiidkuna waa saxiixu saxiixu alalbaniy fii saxiixi aljaamic asagiir waalmishkaah wa jilbaab almar'a almuslima wagayraha min kutubi wa canhu radi allahu anhu qala qala rasul lah sal ly slam sinfaani min ahli الnaari lam arahumaa laba nooc oo ahlu naarka weli ma aanan arag laba nooc ahlu naarka ummadiisa ahoo imaan doono oo loo sheegay baan zamankiisii aan jiraynin oo aan arag qawmun macahum siyaatun kaadnaabi bilbaqari yadribuuna biha annaas kuwi hore waxaa weeyaan niman oo haysta shaabuugiyo dabada lo-da oo kale ah burburana xoog badan oo dadka ku garaacaya kuwaasna waxaa lagu fasiray booliiska iyo waxyaalahaasa lagu fasiray oo zabanadantada cusub ee muxuu ahay militariga iyo waxyaalahaas iyo nidaamka yurub iyo ay ka qaateen dawladaha eh, eh, islaamnimada muslimiinta ahee ka xoroobay yurubtii iyo nidaamkoodii iyo qaatay ayaa waxay wadan jireen intaan hadda gudumadan yaryar ee aan loo soo bedelin ee eh, shaabugya dhaadheer oo waxyaalahaas oo kale ay wadan jireen dadka ku garaacaan warijaalun iyo niman oo naagnisaan naago oo kaasiyaatun labisan caariyaatun oo qaawan mumilaatun oo wax qalloociya mumilaatun isqalqalloociyo oo maailaatun qalloocsan iyaguna waxna qalloociy iyaguna qalloocsan waxna qalloociya ru'uusuhunna madaxoodu ka asnimati lbukti waxay lamid yihiin geel bukti waa geel nooca geela ka mida weeyaan geela buktiga la yidhaaho ee hayska leh ee muxuu madaxo kurskiisa oo kale timoodu lamid yihiin oo timo ay weyneeyaan oo kor u yuuqaan oo eh, maxaa la tuuba iyo taageer iyo waxay dhihi jireen iyo waxyaalaha ay ku guri jireen sida kuwaas weeyaan laa yadkhulna aljannata jannada ma galaan walaa yajidna riixahaa carabteedana ma helaan wa ina riixaha la yuujadu min masiirati kada wakada carabteedana waxaa laga helaa meel loo socon lahaa intaas iyo intaasoo sannadood rawahu muslim labadaa noocba marka ahlunaar naar weeyaan macnaa kaasiyaad ay min nicmat illaah wayna labisan yihiin waana qaawan yihiin ayuu xadiidku yidhi marka siday ku noqonayso inay labisan yihiin xagna ay qaawan yihiin ayuu rabaa inuu iswaafajiyo marka wuxuu midda hore waxa wuxuu leeyahay nicmadii allay labisan yihiin oo ku dhex jiraan caariyaatun min shukriha shukrigeedana waa ka qaawan yihiin taasu waa taawiil baciid ah wa qiila macnaahu تستر بعض بدنها وتصف بعضha إظهاaرا لجماaلha ونaحوihi jirkeeda qaarna waa qarinaysaa qaarna waa qaawinaysaayo madaxa iyo qoorta iyo kubabka iyo gacmaha iyo bay muujinaysaa qaarna marka waa meelaha jamaalka uu ku jiro ee mafatin اlmar iyo waxyaalaha ay yidhaahaan marka jidhkeeda qaarna waa qaawan yahay qaarna waa labisan yahay kaas waa ثوبا رقيقا yasifu lowna badaniha ee waxaa la yidhi waxay xidhanaysaa dar khafiif aho diric iyo waxyaalo khafiifa ah, garbasaar iyo oo aad iyo aadna marka loo arki jiray soomaaliya ilal aanana jooga intay saxwadan islaamiyada mubaarakada ayna imanina gabdho badan ayna xijaab ka qaadanin garbasaar khafiif ahoo midabkii uu ka muuqanayo ay xidhan jireen wa macnaa maa'ilaatun qiila can taacati illaahi tacaala dacada allay ka qalloocan yihiin وma يلزمهن حفظه ومميلات ay yucalimna غayrahuna ficlahuna اlmadmuum ficilkoodaaso kolay dadkana gabdhaha kalena barayaan waqiila maailaat ymshina mutawakkilaat waxaa weeyaan waxaa jiri jirtay mishy oo mishta lagu magcaabo jiray almayla oo kayfi haweenka u socdaan iyo ahaan jiro cazat lmayla la dhihi jiray iyo laga soo qaadan jiray mutabaktiraat kuwa xaragooda weeyaan isjajabiyo laafyooda mumiilaatun liaktaafihinna garbahoodana qalqaloociya waqiila maa'ilaatun yamtashitna almishtat almayla shanlaysi iyo tima dhisid oo lagu magacaabi jiray almayla lagu magacaabi jiray inay timaha u shanlaysaan waa layidhi wahiya mishtat lbagaaya naagaha dhilooyinkiisae u shallaysan jireen weeyaan zamankaas hore wa mumilaatun yumashitna gayrahuna tilka almista haweenka kale saa ugu shalleeyaan wa ru'uusuhuna ka asnimati lbukti ee yukabirnaha way weyneeyaan wayucadibnaha bilafsi cimaamatin aw cisaabatin aw naxwiha naxwi wax lamida ah. inay mare iyo cimaamad iyo wax kale ku gurguraan bay la weyneynayaan gela kuriskiisa oo kale ka dhigayaan baabu nahyi can tashabuhi bishayطaani wاlkufaar gaalada iyo shayطaanka iyo in laisku shabaho oo muxuu ahay khalqiga xunxun in laisku shabaho laisu ekaysiiyo alimaam ibnu taymiya raximah اllah wuxuu leeyahay kitaab qayim oo aad iyo aad u wanaagsan oo uu ku magacaabay iqtidaءu siraaط اlmustaqiimi mukhaalafata ahli الjaxiim oo uu ka soo qaatay qowlahu tacaala ihdina siraata almustaqiima siraat aladiina ancamta calayhim marka siraadka mustaqiimka muxaaba alla subxaana watacaala kolkuu dadka muslimiinta inay ku ducaystaan uu uu barayay ma ku ducaysanin jidka toosan alla nagu hagaaji keliyahe inay yidhaahaani wuxuu raaciyey jidkaas inaanu ahayn jidka gaalada jidka toosan oo jidkii gaalada aan ahayn alla nagu toos marka jidka toosan baa wuxuu keenayaa in ahlu naarka la khilaafo gaalada iyo anwaacdooda o dhan iyo shayطaanka iyo waxaasoo dhan la khilaafo markaasuu taasoo marka hadda sidaasoo halkan kada u sheegaya uu leeyahay shayطaanka iyo gaalada in laisku shabaho xaaraamaynteeda waa kitaabkaas marka kitaab wanaagsan weeyaanoo istaahila in la iibsado oo la barto oo la diraaseeyo wa can jaabirin radia allahu canhu qaala qala rasul lah sal lay slam laa ta'kuluu bالshimaal bidixdaa waxa ku cunana faina shayطaana yaakulu wayashrabu bishimaal bishimaalih shayطaanku waxba bidixdiisa wax ku cunaayo oo ku cabaayay xaqiiqa inay tahay oo maati wuxuu cuno oo bidixda ku cuno wax mancinaya ma jiro rasuulka alla sal ly slam marka ka warramay rawahu muslim وعn iبni cmr radي allahu canهuma ana rasul lah sl slm qaal laa yakulana axadukum bishimaalihi walaa yashrabana biha yaanu kuna bidixdiisa iyoonu midkiina wax ku cuni yaanu kuna cabin faina shayطaana yaakulu bishimaalihi wayashrabu biha rawahu muslim وعn abi hurayrata radi allahu anhu ana rasul lah sl slm qaal ina alyahuuda والنasara laa yasbiquun fakhaalifuuhum mutafaq caleyh yahuud iyo nasaaradu ma cilaantaan oo ciradooda ma bedelaan eh idinku khilaafa oo ciradiina midabeeya weeyaan oo laakiin madowga ka ilaaliya oo jaallaha iyo xumrada iyo barawnka ka yidhaahin iyo kuwayaalkaas almuraadu khidaabu shacri اlixyati wاra'si اlabyad bsufratin aw xumra kaasaa laga wadaa waama asawaadu famanhiyun canhu waa la iska reebay kamaa sanadkuruhu fi lbaabi bacdahu in sha allahu tacaala baabu nahyi arajuli walmar'ati can khidaabi shacrihima bisawaadin reebidda laga reebay haweenka iyo raggaba inay timahooda ay ku maxaa ku cilaamaan ku rinjeeyaan wax madow yani timaha cerada a weeyaan وعan jaabirin radي allahu canهuma canhu ana qaal utiya biabi quxaafata waalidi abi bakrin الصidiiqi radي allahu canهuma ywma fatxi maka waxaa la keenay abu quxaafa la keenay magaciisana cثmaan ibn caamir taymi baa la dhihi jiray radi allahu canhuma maalintii fatxu maka la qabsaday baa la keenay wara'suhu wa lixyatuhu ka saqaama isaga oo madaxiisi iyo garhkiisuna ay saqaamada la mid yihiin salaamaduna waxaa weeyaan waa nabaad oo ubax cad iyo midho cadcad iyo leh